qofka kitaabkii uu horay u akhristay oo maalan ama uu xifdiyey ama macnahaan uu u bartay hadduu meel inta iskaga rido maajada dana mid cusub u fadhiisto cilmigiisii gadaalu ka baaba'aya weligiisna tayo yeelanma waxaa la rabaa kitaabkii ama aad xifdoo lagaa dhagaystay ama macnahaan aad u baratay kitaabkaas markaad muddo joogtaba inaad akhrido oo hadduu xifdis ahaana lafdigii aad wada akhridood ka baxdood ogaato inaad haydo haddii uu ahaa macnahaan macnihiisii aad soo dul marto oo kitaabkaas aad gacanta ku haydo ilaa uu ag u sugnaado waa waxyaalaha ugu muhiimsan waxbarashada ardaga ayay ka mid tahay tacaahudulmaxfuudaat waxyaalihii la xifdiyey in laga warqabo tacaahadka warqab cilmaka cilmigaaga min waqtin waqti laga bilaabo ilaa aakhara mid kale waqtigaad akrine haddana ayaan markaad joogto waqti kale la gaar haddana waa akhrine sidaasaad u hayne isagaa kaaga muhiimsan kitaab cusub aad akhrisanaydo kitaabkii horead soo akhrisatay waa inaad ka warqabto oo aad aad uga warqabto marka kitaabka aad xifdiday kaas waa inaad akridaba oo hadba aad hubsato inaad xifdiyo haydo kaas laga maarmaan weeye kutubta kale fanniga markuu aad kuugu baxo kitaabka ugu muhiimsanaa hadba laga warqabaa kitaabka ugu muhiimsan fannigaas oo masaa'ilkii fanniga agarkoodii kuu haya waa inaad kaas hadba ka warqabtaa kaas waa inaad ka warqabtaa kaas waa inaad ka warqabtaa fannigaasoo dhan marka masaa'ilkiis waa haydaa waa haydaa tacaahadka warqab cilmaka cilmigaaga min waqtin laga bilaabo ilaa aakhara mid kale fa ina cadama tacaahudi ka warqabid la'aantu cunwaanu dahaab waa tegitaanka calaamadiisii lilcilmi cilmigu uu tago mahmaa kaana wax kastuu ahaado cilmigaasu cilmigaasu wuxuu raba ahaado xadiid ha ahaado tafsiir ahaado fiqi ha ahaado midku raba ahaado haddaan laga warqabin waa tega cilmigaas laga warqabin waa tegaa cilmigaas haddaan laga warqabin marka waa inaad ka warqabto cilmigaagaas oo hadba aad ku laabato can ibni cumara cabdulahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale ma ahan maalu saaxibi اlqur'aan qur'aanka qofka u saaxiibka qofka qur'aanka yaqaan qofka qur'aanka u saaxiibka tusaalihiisa ka maali saaxibi اlibil geel qof u saaxiibo geel leh oo kale weeye geelaasoo almucaqalati la dabray in caahadda hadduu qofku ka warqabo calayhaa geelaas dabran amsaka waa haysana waa in atlaqaa hadduu sii daayana dahabad waa ka tegi geelaas dabran oo xargaha ku xiran yihiin oo lugaha ka xidhan qofka ka warqabo sidaas u dabro lakiin hadduu xariganta ka furo sii daayo geelil arki maa qur-aanku waa saas qur-aanka waa in ilaahayba hadduuba ku makaniyey waa inaad akrido oo asaga joogto u akrido isagu bishiiba marwa inaad dhammaydo markaad ugu yar tahay oo ugu yar haddii kaleeto waxa weeyaan tobankii habeenba aad mar dhammaydo ama toddobadii habeen ama saddexdii habeenba mar dhammaydo sidii cabdullahi bni camr ibni caas uu nabigu ku ogaa sala allahu calayh wasalam haddii kale gacantaadu ka baxaya haddii haddii bil dhan soo wareegtoodan akrinna qur-aankooda dhammaynna taas waaba hijiro qur-aankii laga hijrooday rawaahu xadiidka shaykhaani bukhaariiyo muslim iyo wamaalig ayaa wariyeen filmuwada ayuu maalik ku wariyey marka qur'aankiyaaba sidaas ahba maxaad u malaynaba waxyaalaha kale qaala alxaafid ibn cabdilbari xaafid اlmaqrib wuxuu yidhi raximah اllah wa fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun wax ku tusaya calaa anna man lam yatacaahad qofkan ka warqabin cilmahu cilmigiisa dahaba canhu inuu ka tegayo ayu man kaana ey man kaana nusqooyinka gobol ku sugan oo tafsiiriyaa qofku ku raba haaba qofkaas man kaana ayu man kaana haddan o meesha oo marka ayun istifaamye laga dhigo qofku ku rababa ha ahaaba qofkaas waa tegayaa cilmigiisa qofkan ka warqabin maxaa yeelay lianna cilmahum saxaabada cilmigooda kaana dalika alwaqta waqtigaas alqur'aanu qur'aanka ayuu ahaa lianna cilmahum kaana wuxuu ahaa huwa cilmigoodu daalika alwaqta waqtigaas alqur'aanu qur'aanka ayuu ahaa liannada isimkeedu waa cilma lianna cilmahum cilmigooda kaana daalika alwaqta waqtigaas wuxuu ahaa alqur'aanu qur'aanka laa hayru laa hayra daalika intaas waxaan ahayn ma ahayn marka kaanada isimkeeda kaanada isimkeeda alqur'aanu haddii laga dhigo lianna cilmahum cilmigoodu kaana alqur'aanu qur'aanka daalika alwaqta kaanada isimkeeda cilmiga u celi kaanad isimkeeda cilmiga u celi lianna cilmahum cilmigoodu kaana wuxuu ahaa huwa cilmigu daalika alwaqta waqtigaas wuxuu ahaa alqur'aanu qur'aanka jumlo muctarida kaanada yusulkeeda khabarkeeda laga dhigo alqur'aanuna laga dhigo khabarkii annada sidaas waa icraab annada ismkeedu waa cilmo khabarkiina waa alqur'aanu jumlada kaana iyo ismkeeda iyo abarkeedana muctarida لأnna cilmahum cilmigoodu alqur'aanu qur'aanku ahaa kaana huwa cilmigu dalika اwaqta oo kaanada isimkeeduna cilmigaan u celina dalika اwaqtana khabarkiyaan ka dhigna sidaasu waa si si kale si kale haddii oo alqur'aanuda waxaan kaloo dhihi karnaa lianna cilmahum cilmigooda kaana cilmigoodu kaana cilmigoodu wuxuu ahaa alqur'aana waa haddii alqur'aana la fadxiyo wey markaas daalika alwaqta daalika alwaqtana waa iska tacallujinayna lianna cilmahum cilmigoodu kaana cilmigoodu wuxuu ahaa alqur'aana qur'aanka daalika alwaqta waqtigaas ayuu ahaa waqtigaasu wuxuu ahaa qur'aanka laa kayru laa ayru ala rabay laa kayra alqur'aani qur'aanka waxaan ahayn maaha alqur'aanu uu ahaa laa ayru laa kayru lqur'aani qur-aanka kayrkiis ma ahayn masaladaas oo ah waktigaa saxaabada cilmigoodu wuxuu ahaa qur'aanka xoogaa waxaa ka sawaabsan in la yidhaahdo kaana daalika alwaqta alqur'aan wasunna waktigaas cilmigoodu wuxuu ahaa qur-aanka iyo sunnada waxayl waktigaa sunnada iyo qur'aanka labadaasu cilmigoodu ahaa qur-aanka kaliya ma ahayn laakiin sheikha waxaa dhici karta maadaama sunnada in badanoo ka mida qur'aanka ay sharxaydo asalkii inuu iskaga gaabsaday laakiin xaqiiqada waxay tahay in la yidhaahdo lianna cilmahum kaana dalika alwaqta alqur'aanu wasunna laa ayru laa ayru qur'aani laa hayru daalika madkuurkaas kayrkiis mawjuudan ma ahayn wax aan intaasayn oo cilmiya ma ma jirin wuxuu yidhi marka xaafidku waa xaafid ibn cabdilbari waidaa kaana alqur'aanu qur'aanka hadduu yahay qur'aankii almuyasaru la fududeeyey lidikri liajli dikri in lagu waansama darteed ilaahay u fududeeyey hadduu yahay yadhabu mid tegaa in lam yutacaahad haddaan laga warqabin famaa danuka malahaagu muxuu yahay bikayri qur'aanka kayrkiis aad u malayne oo min alculuumi culuum ah culumta almaxmuudati la yaqaano qur'aanka walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ilah wuxuu lehay qur waa fududaynay in dadku ku waansamaan daraaddeeda u fududayn qur ilaahay fududeeyeyoo u fududeeyey dadku inay ku waansamaan haddii uu baxsanaya haddii aan laga warqabin culuumtii kale maxaad u malaynaydaa waa kasii daran tahay wey saasuu leeyahy taasuu leeyay laakiin culummada gobol waxay leeyihiin xadiidka haddii qofku aad u idqaaniyo iyo qur'aanka haddaad idqaanido labadooda waxaa baxso og qur'aanka oo qur'aanka taysiirkiisu waa xagga fahamka walaqad yasarna alqur'aana lidikri ay litadakuri in la xasuusto oo lagu waansamo aa loo fudeeyey qur qur'aanka sidaas daraaddeed ayadoo tafsiir laakraa hadduu soo fadhiisto qof aan hal xaraf oo diina weligiis dhigan wax weyn uu ka fahma macna weyn uu fahma ilaahaa fududeeyey waa la fahmi karaa ah, baynamaa kitaab fiqiga iyadoo la akrinaa haddii qof soo fadhiisto uusan wax badan ka fahmi karin iska daa iyo wax kale iyadoo kitaab fiqiga la akrinaa qof caami hadduu soo fadhiisto iyadoo arda loo akraa kitaab fiqi ah wax badan ma fahmaa qof aan weligiis akrisan oon wax diin akrisan laakiin tafsiir la aqraadu ag fadhiisto faaiid weynu qaadana ah, faa'iido weynu qaadana marka ha la fahmo marka la yidhaahdo kitaabka ilaahay wax laga fahmi ogyahay ma jiro maxaa waa kitaabkii rabbi u soo dejiyey in banu aadanka jinniga iisi xataa labadaba inay ku hanuunaan oo dariiqa jannada ay ku bartaan dariiqa naartana ay ku ogaadaan si ay uga cararaan naarta jannadana uga cararaan marka aaduu uga fududay agga fahamka xagga fahamka amaa xagga lafdiga qur'aanka iyo xadiidka waxa baxso og qur-aanka saasay leeyiin culummada aad ugu fiirsato ah, xadiidka haddaad aad u idqaanido waxaa dhacda inuusan aad kaaga baxsan ah, oo muddadii qur-aanka aad moogid ka badan adoo moogaad hay karta wa khayrulculuumi culumta kan u qayr badan uu yidhi xaafidku maa shay weeye dubida la dabdiyey asluhu asalkiisa lafdigii waa la haya si saxa loogu dhawaaqa waana la xifdiyey wastudkira lana xasuustay farcuhu furuucda ka baxayda iyo masaa'ilka laga qaadanaya waa lahayo aayadda waa xifdiday lafdigeedii macaanida ka baxaydana waa adbay xadiidka waa xifdiday masaa'ilka laga qaadanayana waa hayda culumtaas u khayr badan inaad asalkiina haydo furuucdii ka farcan maydana haydo culumtaasa u khayr badan wa khayrulculuumi culumkan ugu khayr badan maakii way dubida la dabdiyo la qabtay aslu asalkiisa westudkira la xasuustay farxu farciisa haddana camalu inu u bedeshaa marka waqaada kuguna hogaamiyo qofka ku hogaamiyey ilallaahi allah tacaala ilaa waa sarreeyaahe oo wadalla tusay calaa maa yardaahu waxa ilaahay raalliga ka yahay kaasaa culum u khayr badan marka waa asalkii qabo macnihiisa faham camalna ka dhig oo camal ku tabiiqi taasa culum u khayr badan wa qaala bacduhum culummada gabalna waxay yidhaahdeen kullu cizin sharaf kasta oo lam yu'akad aan lagu adkayn bicilmin failaa dullin dulli ayuu masiiruhu marjiciisu noqdaa sharaf kasta oo aan cilmi ku dhisnayn dulliyay ku dhammaataa waa sida haalibkaa waa sida khaalibkaa sharaf kasta ma ahan xataa mid diineed keliya adduunyada dadka mulkigooda iyo madaxnimadoodu cilmiga iyo aqoonta ku dhisan tahay mudday wadi karaan laakiin jahli haddii uu ku dhisneed oo gacanta ay u soo gasho jahligu isagaa burburinaya cizo kastoona marka cilmi lagu hayn waa baaba'daa waa baaba'daa waa nuucaas marka hmm. waa nuucaas cilmi haddaan lagu hayn waa baaba'daa marka alcilmu yarfacu bayt alcilmu yarfacu beytan laa cimaada lahu ah, cilmigu wuxuu sara u qaadahay guri aan tiih lahayn waljahlu yahdimu bayt alcizi waasharafi laakiin jahligu wuxuuba dumiyaa gurigii sharafta iyo cizada saasuu leeyahy shaacirku alcilmu yarfacu beytan laa imaada lah cilmigu wuxuu sare u qaadaa beytan laa imaada lah guri aan tiir lahayn macnaha qof aan nasab ku tiirsanayn oo aan asal ku tiirsanayn a cilmigu sare u qaadaa qofka hadduu caalim noqdo ama aqoon fiican u yeesho ina ayaa tahay waxba kama dhibayso ina ayaa tahay waxba kama dhibayso cilmigaa sharaf u yeelay alcilmu yarfacu beyta laa cimaada lo qof aan asalba lahayn xataa bal aan asalba lahayn aa uka ficnaado oo aqoon yeesho uu saro marayo kor ilaahay u qaadayo markaasuu dadka dhan ka qiimo badaya a'immada muslimiinta qaar waxaa jira aan la oqoon xataa qabiilkooda laakiin haddana marka asaga laga sheekeeyo waxa weeyaan qima ilaahay gaarsiiyey soo ma jeedid marka cilmi haddii qofka aad barato ina ayaa tahay cidna kuma weydii waxba qiima male ina ayaa ina ayaa tahay in hebel hebel aan ayda bis khalaas waxa weeyaan laakiin reer hebel uu ka dhashayoo qiimo male ma jirto mar haddaad wax barato khalaas wey marka cilmigu isaga qofka kor u qaaday isaga kor u qaaday jaaligana waxa weeyaan reer hebelka aad ka dhalataad ceeb ku noqoyda iska daa inaad qiima kuu yeele hmm. haddaad jaahil tahay dhulku ku dhiga hadhow haddii aad tidhahdo ina hebel hebel reer hebelaan ka dhashay reer hebelka ceebaad usoo jiida waxba kuu kordhima iyaguna wa kumas sharaf kuma yeeli karaan aduguna ayagaadba colays ku tahay marka waxaad qiimo ku leedahay waxaad haydo soo ma jeedid hmm. asalkana asal kale melihi asalkaagu qiimihiisu macnaha waa maxay waxa qiima kuu yeelaya reer hebel qiima kuu yeelay abu abulahab waa nabiga adeerkiis muxuu qiimaa leey muxuu qiimaa leey wax qiimaa male soo maa waa nabiga adeerkiis aabbihiisu la dhash soo ma muxuu qiimaa leey wax qiimaa male markii la sheegaba waa la lacnadaaba soo ma jeedid marka qiimo laakiin bilaal waayo bilaal qof kastoo muslima markuu maqlo waa u ducaynaa radia allaahu canhu leey waa xabash iili waa xabash soo ma jeed marka war asal asal asal asal asalkaagu waa waxaad haydo ah, asalkaagu qiimo kuu yeela waa waxaad haydo ah, marka adugu wax soo xasili soo xasili wa wa qaala bacduhum waxay yidhahdeen kullu cisin sharaf kastoo lam yu'akad aan lagu adkayn bicilmin fa ilaa dullin dulli ayuu masiiruhu marjiciisu noqdaa sidaas wey sida qaalibka alaslu alaauun attafaquhu faqiih noqosho bitakriiji lfuruuci furuucda la soo saarideedana faqiih lagu noqdo calal usuli lagu soo saaro waxaa la rabaa qofka in uu faqiih noqdo tafaqaha ey saara faqiihan wey tafaqaha macnaheedu ay saara faqiihan qofkaanu faqiih ayuu noqday wey marka lagu yidhahda tafaqaha qofkaanu faqiih uu noqday wey alaslu alaaثuun atafaquhu waa faqiih noqosho see faqiih aad u noqone goormaad faqiih lagu dhihi karaa bitakriiji اlfuruuc masaa'ilka furuucda waa ku soo saaridooda calal usul lagu soo saaro haddaad xoogaa furuuca antoobsato xoogaa ka baahdayda furuuca minhaajkiiadba si fiican u qabatay ilaa afartan kunoo masale ku taalale afartankii kun waa xasuusataa masle hebl ka waran minhaaju saasuu dhihi jir masle heblana ka waran saasuu minhaaju ka yihahda xoogaa waa haydaa laakiin faqiih matid ogow culammadu waa ku itifaaqeen inaadan faqiih ahayn goorma aad faqiih tahay waa ka sii gudubtay adiladii kitaabkii sunadaad akrisata tafsiirku qur-aankaad baratay aayaatu axkaamkaad baratay axaadiistii axkaamtana waa baratay usuulu fiqigii oo qaabkii adiladan looga qaadanayo xukunkana waa baratay qawaacidkii fiqiga lagu dabdinayana waa baratay afartaasaad isku soo daray aayaatu axkaamkeed baratay axaadiistu axkaamkeed baratay qaabkii laiskugu xiraayey oo looga qaadanayeyna waa usuulu fiqigii waa baratay qawaacidulfiqigii wax lagu dabdinayana waa baratay masaailka mid walba meeshay ku dhismaydaa taqaana markaasa marka dambe waxaad usii gudbaydaa waaqica aadan weliga arag caalim ka hadla hadaad aragto waa fahmaya masladaas waaqicdaas meeshay ku dhismi karto xataa mararka gabol waxaad fahmaya qaabkay culummadu u dhisi jireen masaladanoo kale hadday mutafaq ahaa jirtay iyo haddii khilaafku jiri jiray iyo khilaafkaas kii la rajixi jiray aad fahmi kartaa ad maslada nuucaanoo kale asal heblaha lagu dhisi jiray laba qowlaa ku jirtay qowl heblaana la rajixi jiray aad dhihi karta waaqicada weliga caalimka adla arag waa kaas markaad aqiihta waa kaas aqiihaad noqoto ogaa fiqiyo barata waa ka gudubta faqiihaad noqoto mar haddaad furuucdan ku dul dhisi karto oo taqaana faracoola meesha u laabana ka la rajaxa waxa lagu rajaxa laakiin fiir waxaa leedahay fiihi qowlaani waraajix kada aad leedahay markaasaa loo leeyahay maxaa lagu rajaxay ma sheegi kartid kaliya waxaad aragta iyadoo nin shiiku leeyahay waraajix wax uu ku rajaxayna ma taqaanid naaqilata marka wax ma hayd weyn waad ka ranta qofkan haysanintaada soo ma laakiin naaqil wey warkaagu waa u naqli ah, adigaa naaqilaa tahay faqiih matiid faqiih waxa wey waa inaad fahamto soo ma man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi diin waa inaad adigu fahamto mas'aladan wax ay ku dhisan tahay raajix weeye maxay raajix ku tahay waa inaad fahamto laakiin fiir haddaan warkuu sheego warkiina ma fahmaydi laakiin sidaan u sheegaad u sheege soma may faqiih lama yidhahda ilama fahamsanidbe ah, naaqil unbaad waad naqlinayda marka waa inaad ka gudubto alfaad fiqiya inaad haydo oo aad usii sii gudubto faqiih inaad noqoto saara faqiihan taaqaha waasaa atafaquhu tafaquh faqiih noqosho bitaqriiji lfuruuci furuucda oo lagu soo saaro faqiih lagu noqdo cala lusuuli min waraa'i lfiqhi fiqiga gadaalkiisa waxa ahday atafaquhu faqiih noqosho taasaa ka dambayda xoogaa fiqiga marka horta cantoobso jaranjarta lagama boodi karo waa inaad ku soo dhistaa ah. meesha ugu sarreeya lagama bilaabo faqiih tafaqaha kama bilaaban karti xoogaa horta soo baro marka hore jarjarta ku soo soco ah. fiqiga culummada akhriso waxay ka yidhaahdeen luqadii soo baro naxwadii sarfigii w soo baro soo soco laakiin ha joogin naaqil inaad noqoto ee gudub oo faqiih u gudub inaad noqoto soo uma jeedin min waraa'i alfiqhi fiqiga gadaalkiisa waxa ahaday marka hore fiqigaad barat masaladan waa xalaal maxaa kitaab hebela dhiga waa uu lagu soo sheeg intaasaad kitaabka ku hayda laakiin meesha ku dhisanta ma taqaanid waa inaad hore u socotaa min waraa'i alfiqi fiqiga gadaalkiisa attafaquhu faqiih noqosha ayaa ahaaday wa muctamiluhu qofka sameeyaana oo ka shaqeeyaa alladii waa qofka yucalliqu laxkaama axkaamta ku xidhaa bimadaarigha cillooyinkeeda madaarigtu waa meeshii laga gartay xukunkan meesha laga gartay wey meesha cillooyinka uu ku xiri karaa xukun walba ciladu ku ian ah. cilada uu ku xihan yahay cilooyinkeeduu ku xiri karaa wa muctamiluhu qofka ka shaqeeyoo sameeya oo tafaquha samay karaa wa muctamiluhu qofka sameeyaa huwa aladii waa qofka yucalliqu laxkaama axkaamta ku xiraa bimadaarikihaa cilooyinkeeda madaarigtu waa meesha laga gartay axkaamta xukunka meesha laga gartay xukunkuna ciladuu ku xidhan yahay oo ciladaa lagu gartaa madaarigta asharciyati sharciga loo nisbeeyey wa fii xadiidi bni mascuud waxaa ku sugan radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleh wasalam qaala wuxuu yidhi nadar allaahu allaha nuuriyo oo allaha wanaajiyo imra'an qof qofkaasoo samica maqlay maqaalatii kelimadayda hadalkayga qof maqlay maahan ahan hal kelimo hal kelimo maahan maqaal waa mufradun mudaafun ilaa macrifa yacumu xadiiskii nabigo dhan u ka hadla ah, intaad rabta maqal aduu maqaalatii hadalkayga qofkii maqlay oo faxafidahaa xifdiyey oo wawacaahaa weeleeyey oo faadaahaa u gutay kamaa samica siduu u maqlay ma bedelin wax kuma darin ah, wax kama jarin waa dadaalay qofkaasu siduu u maqlay faruba xaamili iqhin iiriya faruba xaamili fiqhin qof fiqi xambaarsan badana laysa bifaqiihin oo aan faqiih ahayn u fiirsa ah. meeqaad joogta dad fiqi xambaarsan oon fuqaha ahayn qur-aanku korka ka yaqaan macnihiisa ma yaqaan qur-aanka korku ka yaqaan qur-aanka fiqiga ugu weyn waa laakiin axkaamtii kama soo saaro karo xadiistii yaqaana wuxuu xifdisan yahay intaasoo kunoo xadiis laakiin kama soo saari karo masaa'ilka badana dad fiqi xambaarsan oo aan fuqaha ahayn nabiga ale sal allahu alay aslam waktigii saasuu sheega waqtigaas xataa waa joogay saas daraaddeeda axaadiista dadka warina labay kala ahaayeen qaar fuqahay ahaayeen qaarna waxay ahaayeen naaqiliin ruwaaday ahaayeen ruwaad intaasoo kun oo xadiisu yaqaana markaasuu sii dayna xadaanii ilan ilan qaala qaala rasul lah sal la ala isaga lafdigaasuu guurina kuwana waa fuqaha waana ruwaad waa isku darsadeen xadiikiina waa haya macnahoda saas darteed i waxaa arkay fuqahaa ahlilxadii ahlulxadiidka ah, qaar fuqahaahay leeyihi oo shaaficiyaaba ka mida oo ahmedaaba ka mida oo imaam maaligaaba ka mida oo bukhaariyaaba ka mida fuqaha ah ay leeyihi waana fuqaha waana muxadisiin iyo qaar aan ahayn oo ah keliya ruwaad xadiiska soo warida marka fara badanaa dad fiqi xambaarsan oo fuqaha ahaynu leeyay nabigu sal اlahu alay slm nabigu wuxuu yidhi wa ruba xaamilin mid xambaarsan badana wa ruba xaamili fiqin fiqi mid xambaarsan badana ilaa man qofu u xambaarsan yaha huwa afqahu minhu isaga ka fiqi badan wuxuu u geyna ka qaadaa mid ka aqoon badan xagga fiqigu uqa ogya isaga waa xambaarsan yahy axaadiisii nabiga sal اlahu alay waslm ardagaana ka warina markuu ka wariyo xadiiskiiba wuxuu kala soo baxay intaasoo kuna masalo iiri isagu waba kalama soo saari karo waxba kama soo saari karo laakiin kan ka wariyaya waxuu ka soo saaraa kumanaan masaa'il soo ma jeed marka wuxuu sidaa u geynaa xadiiskan qofka fiqi badan u geynaa oo macnaha ka fahmi kara wuusan isagu ka fahmi karin wuxuusan isagu ka fahmi karin qof ka fahmi karu u geynaa xadiiskana mutawaatiray ba hadda culummada gobol ku tilmaameen wa qaala ibnu khayr wuxuu yihi raximah fii fiqhi hada alxadiid xadiidkan fiqigiisa markuu ka hadlaya wuxuu yidhi wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan bayaanu caddayn ana alfiqha fiqiga huwa alistinbaadu la soo bixidda inuu yahay walistidraaku haleelid inuu yahay iyo gaarid fii macaanilkalaami kalaamka macaanidiisa la gaaro min ariiqi tafahumi faham dalab wadadiisna lagu gaaro min ariiqi tafahumi maahan inaad adigu naaqil tahay ee waa fahmaa dalbe inaad adigu fahamto min dariiqi tafahumi faham dalab waddadiisna lagu gaaro wa fii dimnihi xadiidkan waxaa ku dhex jira bayaanu wujuubi tafaquhi faqiih noqoshada waajibnimadeed in la caddeeyo qofka inuu faqiih noqdo ah, oo uu axkaamta ku xiri karo meesha laga keenay oo uu adilada kala bixi karo inuu in la dalbaa waa waajib wa fii dimnihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan bayaanu wujuubi tafaquhi faqiih noqoshada waajibnimadeeda in la caddeeyo iyo walbaxu baarid calaa macaani اlxadiidi xadiidka macaanidiisa la baaro iyo waistiqraaju lmaknuuni kan la qariyey in la saaro maknuunkaasoo min siri xadiiska macaanida ku qarsoon ka mida ah, ama xaale min siri xaal maknuunku ka mid yahay in la saaro intahaa waa dhammaaday kalaamka ibnu khayr walishaykhayni labadii shiikh waxaa u sugnaaday shaykh اlislaam ibni taymiya wa tilmiidihi iyo ardagiisa tilmiid bikasri ta iyo ardagiisa ibni qayim ibni qayim aljawsiya raximahum اllah raximahum اllahu tacaala ilahay ha u naxariistee fii daalika istiqraaju اlmaknuunkaas halkaasu celi fi اlistinbaad waistiqraaj اlmaknuun fii daalika arrinkaas la soo sheegay oo ah min alistinbaad waistikhraaj almaknuun in la istinbaadsado oo axkaamta lagala soo baxo adilada in lagala soo baxo axkaamta adilada iyo macaanida ku qarsoon waxaa uga sugnaaday alqidxu sahmiga almucalla ee sarreeya alqidxu sahmiga ama nasiibka almucalla ee sarreeya almuall laamta waa la fadxina almucalla asalku wuxuu yahay wuxuu yahay dadka carabtu markay khamaarka dheelayaan khamaarka waxay leeyihin sahmiyaal sahmigaas haddii qofku helo sahmi hebel intaasuu hela haddii asaga laga helo sahmi hebelna intaasaa laga hela sahmiga marka toddobaad aa magaciisa waxaa la hahdaa almucalla sahmiga toddobaad alqixigu waa ismu sahmi sahmiga magaciisa wey qixigu marka qixiga toddobaad alqixu saabic magaciisa waxa la hahda almucalla qofkii marka qamaarka la dheelaya marka qixigaas helaa nasiib weyn u qaadana qayb libaaxu qaadana qofka qaata kadib ayaa waxaa loo isticmaalay shay kastoo nasiib weyn ah aa la isticmaalay hadda marka nasiib weyn a loola jeeda laakiin asalku halkaasu ka soo jeeda qidxigu waa sahmigii wax lagu qaybsanayay magaciisii almucallana waa midka toddobaad mid walba magacuu leeyahay ilaa haddana waxaa loola jeedaa qayb libaax ay ku leeyihiin labadaa sheekh walaa shaka qof kastoo akriya oo munsifo ahlucadligana waa ka markhaati kacaa culummada mutacaqiriinta dadka ugu caansanay ka mid yihiin kitaabkii sunnada in axkaamta lagala soo baxo masaailsha iyo axkaamtana dariiqii ay selafku mareen loo celiyo aaday ugu sareeyaan mana ka suulaan culummadii ka dambaydee mutaakhiriinta ahaa inay kutubtooda aad u ammaanaan ayna ku tilmaameen dariiqii selafka inay aad u nooleeyeen dariiqu saxaaba wataabiciin wa aaday u ammaanaan mana ka suulin wuxuu idhi shiiku lama nadara qofka fiiriya fii kutubi haadayni اlimaameyni labadaas imaam kutubtooda salaka wuxuu la qaadaa bihi qofkaas nadara fiiriya nadara fii kutubi nadara hadday fii ka dambayda macnaheedu waa maxay tafakara nadara ah, waa tafakar maa isha saas aad ugu fiirida wa tarin kaaga tarin ee tafakura laga hadlaa nadara markay fii ka dambayda waa bimacnaa tafakara ah, hadday ilaa ka dambaydana waa bimacnaa absara hadday toos ficil mafcuulka u qaadata nadarana ah, unduruuna naqtabis min nuurikum markaas macnaheed waa maxay bimacnaa intadara ah, nadaru saddexdaas macno waa tan kale laheed hmm. nadara markay fii ka dambaydo waa bimacnaa tafakara waa fakeray arrintii u fiirsaday wey markay ka dambaydo ilaana waa bimacnaa absar ishuu ku arkay ah, wujuuhun yowmaydin naadira ilaa rabbihaa naadira ah, naadira maxay ku gudbeen ilaadaasay ku gudbeen jaarmajruulka ka dambayd baan ku leeyahay waxaan ula jeedaa waa jaarmajruulka ay ku tacaluqahay oo ay ku tacadinayso marka ka dambayda waaa ka fiican ay ku tacadiyo nadara markuu ku tacadiyo fii wa bimacnaa tafakara markuu ku tacadiyo ilaana wa bimacnaa absara markuu ku tacadiyo bidaati oo toos mafcuulka u qaatana wa bimacnaa intadara marka hadda waa tafakara qofka u fiirsado weeye il kaliyo wax ka tarima kutubtan waman nadara qofka ku fekera u fiirsada fii kutubi haadayni اlimaamayn labadan imaam kutubtooda salaka wuxuu la qaadaa bihi qofkaas annadaru ku fekeridda fiihaa kutubtaas uu ku fekeraa ila tafaquhi faqiih noqosho wuxuu la qaadaa faqiih noqoshada wadadeeda ila tafaquhi faqiih noqoshada xaggeeda wuxuu ula qaadaa nadarku dariiqan wado mustaqiiman toosan oo uu ku gaarayo si toosa ah uu gaarayo faqiih noqoshadii wa min maliixi kalaami ibni taymiya hadalka ibnu taymiya kiisa la macaansado waxaa ka mid a ah sheeka maliixa ah ee la macaansado raximahullah qowluu hadalkiisa uu yidhi fii majlisin litafaquhi majlis oo markaas loo fadhiyey mas'ale in la garto fiqigeeda tafaquh ah, oo fiqi dalab oo dalaba waxa weeyaan tafaquhu waa noqdaa macnihiisu dalaba alfiqa waa noqdaa sharaxna waa idinkugu sheegayaa annagoo sheegna asalka tafaqaha macnaheed inuu yahay saara faqiihan haddana tafaqaha oo ta'daa waxay kuna takalluf qofku inuu isku kallifo inuu fiqigii gaadho marka majlisa waxaa loo fadhiyey masaa'ilkan in la gaadho xugunkooda iyo fiqigooda aa majlis loo fadhiyey marka majlis asagoo la fadhiyo wuxuu yidhi amaa bacdu faqad kunnaa waxaan ku sugnayn fii majlisi tafaquhi fiqi dalabka majliskiisii majlis oo lagu fiqi dalbayo ayaan ku sugnayn iyo wanadari fiiro iyo ku fkerid lagu fekerayo fii madaariki اaxkaami akaamta meelaha laga qaato meelaha axkaamta laga qaato waa cilooyinka aam ah, meelaha axkaamta laga qaato axkaamta almashruucati ee la jideeyey taswiiran suurayn wa taqriiran sugid wa tasiilan asalayn iyo wa tafsiilan kala qaadid intaas u kala horayda marka la raba masle in laga hadlo tasiilka waxa ugu horey taswiirka oo qaacidadu waxay tahay alxukmu calaa shay farcun can tasawurihi maxaa loola jeeda arun kow horta sida arintu ay u dhacday waa inaad garataa haddaadan shaygiiba siduu ahaa garan xukunka aad saartaa waa baail xaqiiqada shayga waa inaad fahamtaa shaygaa sidaasu u dhacay hadduu sidaas u dhacay kadibaa xukun loo sheegi karaa marka kow taswiir ay la sameeya wa taqriir sugid Ah, taswiirkay haween la macnata haddee in la sugo arrinta horta xaqiiqadeedu siday tahay maxaa yeele waa meesha la yidhaahdo wadaadkii loo mahmaahayo xumeeyaa waa mas'ala habaabaa di si qaldan lagugu sheego fiiri ah, si qaldan lagugu sheego banu aadankana qaaraan alle ka baqaynaa ku jira so uma jeedi qaaraan alle ka baqayn saas daraaddeeda qofka marka koowaad oo uu su-aasha ku weydiiyo aad a loo hubsadaa istifsaarna loo weydiiya haddii arrinta ishkaal ku jiro waana la cadaystaa mar labaalood ku celido waa uu badela hadduusan alle ka baqay hmm. soo ma jeedin waxaa iigu yaab badnaa inaa masalo weydiiyey wuxuu yidhi shiikh gabadhiyan waxaan idhi waa ku furay markaasay tihi dalqada sheeg markaasaan idhi labaan kugu furay markaasaan idhi su-aashaas aad ugu fiirso haddaan ku weydiina su'aale markii kooaad oo dalheed waa ku furay meeqa dalqaad u niyeysat markaasuu yii waa caraysnaa wax dalqadaa uma niyeysan ha wax dalqadaa uma niyeysan maxaa yeele waaba caraysnaada waa ku furay aan idhi ayadaa idhibaydo idhahayda ifur ha waa gartay kaas waxba umaada niyeysan ha waa ku gartay halkaas maxaa dhacaya marka duusan waxba niyeysan hal dalqo hal dalqaa dhacayda duusan waxba niyeysan oo siduu sheegaya runta hal dalqaa dhacday markaasaan haye marki dambe ay ku tiri markaasuu waxay tiri dalqadashee kaa yeeli maayo waa ku furay markaasaan ihi labaan kugu furay meeshaas maxaa dhacay labo saddexdii elir wax kuu yaalla lama arko waa kaa dhammaad waa habeenkii habeenkii wey galabtii galabtii dambe maalinkii dambe wuu ku celcelinaya war wadaadkii bal mar telefoonka iga qabto haye xaad hayda ila wadaaduu soo weydiina waa ogaada sida wax uga khasaarayaan markaasaan idhi haye hadal markaasuu yidhi markii hore waxaan waa ku furay markaasay itiri ii sheeg imisaad igu furta waa bedelid kow markaasaan laba wey waxaan markaasaan idhi marka koowaad meeqaad niyeysa oo waa ku furay waa de waa galabta xalayna eh markaasuu yidhi laban u niyeys ha markii dambena labadiian fasiraad iskugu rakiba war waxaan ku idhi adduunka dumar la guursada la weyna naaruyay ku cuna orod ka cari meesha marka qofka marka koobaad intaan xugun la gaarin sida wax u dhaceena layska sugaa waana la xaqiijiya waa la qoraa markaas weliba waxaan idiin sheegaa soomaalida qof soomaaliya hadduu ku yidhaah shardigaan islaam ku furay waxaa la yidhaha warqaddaas ku qor qaafkaad u dhawaaqday markaad furayda qor aduu gacantaada ku qor haddaadan dhihin oo tiraa sheeg sidii u sheegaa daqiiqad hal daqiiqa kadib haddaad tira ku celi si kale u sheego maxaa ila maba yaqaanin shardi furada hadhow marka dawse u wareegaayo markuu wadaadada afkoodu ka barana markaasuu sida isagu markaas hawahaan oo adduunyada wax ku helaaye uu hadhow marsii doona marka shardigan wax ku furay waxaa la idhahdaa soomaaliya ma qori taqaana ha halkaas ku qor ma qori aqaan anaa qoraa ii yeeri haye saas ma tiri ha qalaad sidaas xukunkeedaa loo sheega marka ha toban goor hadduu toban bilood kadib hadduu bedelo waa la waatana warkii aan kaa qoray ah. Ah, marka masaladuna meeshay ka bilaabataa waa o siday wax u dhaceen in la fahmo ah, haddii kale xukunka isbedela marka la bedelo ah, wadaadka loo mahmahaya xumeeya waa masal habaaba xukunaan meeshuba olinad sheegay ilaa waxaan meeshaba ka dhicina lagu sheegay laakiin wixii meesha ka dhacay marka la sheego xukunkii markaas kadibaa loo raadina oo la saari kara dusha laga saari kara marka taswiiran suurayn wa taqriiran sugid wa tasiilan asalayn asalaynna waa maxay kay ku dhisanta masaladu wey Ah, baabkay ku dhisanta aayaday ku dhisanta ah, aayaddaas usuulka marka laadaxay tusayda ah, qaacidaday ku dhisanta masaladii marka asalkeedu in la helo asalkeedu in haddana la helo marka suuradda la helo kadib asal loo raadina iyo daliil asalayn wa markaasua wuxuu yidhi wa tafsiilan kala saarinna waa maxee hadday saas tahayna xukunku waa saas hadday saas tahayna xukunku waa saas ee waxa weya shay laba weji yeela kara waa inaadan hal wej ka dhigin soo ma jeedi waa inaad la kala saaraa meesha hadday tafsiir jiro oo ijmaalku waa wax dadka baadiyaya soo ma jeedid calayka biالtafsiili wاtabyiini fal iطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaanin qad afsadaa hada اlwujuuda wakhabada adhaana wاlara'a kula zamaan wuxuu waxa weye nuuriyadu ku yidhahdaa ibn اlqayim calayka biالtafsiili wاtabyiini weliga waxaad laasimtaa kala saarid iyo wax caddayn weliga hadal mujmala iska ilaali calayka biالtafsiili wاtabyiini fal iطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaan hadalka la iطlaaqo oon la qaydin hadalka la ijmaaliyo oon la bayaanin qad afsada hada اlwujuud waxa weeye jiritaanka adduunka dhan waxa fasaadiya waa hadalkaas waa hadal mujmal ah soo ma jeedid waqti kasta qad afsada hada اlwujuud alayka bالtafsir wالtabyiini fاliطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaanin qad afsada hada اlwujuuda wakhabada aladhaana wاlaaraa'a kula zamaan marka ayagaa qasa oo fasahaadiya wakti kastaba hadal mujmalaha wada tuuraa hadhow qofo siduu rabo u dhigana sidaana ula jeeda sidaana loola jeedaa qofo waa jiidana hadal si aan loo jiidi karina loo xira hadal waxaa la yidhaha hadday sidaas tahay ay sidaas xukunku yihin markay sidaas tahayna xukunku waa saas tafsiilna samee qaydna xarigna ku eeg meelaan laga jiidi karin kii hadalka oo ka caddaydo marka tafsiil fa waqaca alkalaamu kalaamkiia wuxuu ku dhacay fii ay fii masalati kada wa kada masala markaas laga hadlayo ah, laiska xadfishaan majruurka masala hadalkii ku dhacay marka fii ama wada qoran soo maaha fiya ma jirto ah i ya oo yadu shanta ma jirtaa daday u qoranta oo yadu shidanta maya hadday i ya iyo i isma lehe marka i hadday tahay fi lmasalati kada wa kada wa masale heblaha hadalkii ku dhacay oo la yidhaha laga hadlo fa aquulu waxaan leeyahay lagu bilaabay laa xawla xeelad ima sugnaan oo wanaagga aan ku qabsado walaa quwata awoodna laa xawla xeelad iima sugnaan oon dhibaatooyinka iyo qaladka iyo gefka uga leexdo ah, wax allo wixii dhib ah qalad ah gef ah xeelad aan uga leexda melihi walaa quwata awood aan wanaagga iyo sawaabka ku soo jiitana melihi ilaa bilahi ilaa bicawni illaah ilaahay kaalmadiisa maahani waa muhiim markaasuu yidhi haadaa xukunkaanu mabniyu wuxuu ku dhisan yahay calaa aslin wa faslayn asal oo daliil ah qaacide ah eh, iyo laba fasal uu ku dhismaya marka macnaha hadalka qiimihiisa wuxuu kaa tusaa masaladaas waa iska saas maaha ee waa la tasiilina masaladii ah, masaladii waa la tasiilina marka hore waa la suurayna kadiba la tasiilina waclam ogow arshadaka allah ilaahay ha ku hanuuniye ana bayna yadayi tafaquhi faqiih noqoshada waxa ka horeeya atafakura fakerid ah faqiih inaad noqosho waxaa ka horeeya fakerid marka hore adilada wax badan aad ku dhibtooto maskaxda ku dhalaalido markaas kadib aad gaaraydaa faqiih inaad noqoto ood masaa'ilka ku xirto cilooyinkooda iyo adiladooda waclam ogow arshadaka law allah kuhanuuniye anna bayna yadayi tafaquhi faqiih noqoshada horteeda waxaa ku sugan attafakura fakerid maxaa fa in allaha allah subxaanahu nuqsaan iyo ceeb ayaan ka fogaynaahe wa tacaalaa ilaa wuu sarreeyaahe dacaa cibaadow addoommadiisa wuxuu ugu yeedhay fii kayri maa aayatin aayad wax aan ahaynoo ka badan wax aayad ka badan aayaddaasoo min kitaabi kitaabkiisa ka mid ah ila taxaruki dhaqaaqid ila taxaruki dhaqaaqid biijaalati nadari fiirada wareejinteeda lagu dhaqaaqo nadarka alcamiiqi ee aad hoos ugu dheer mid aad hoos ugu dheer fi tafakuri fakeridda dhexdeedana lagu dhaqaajiyo fiirada waa in tafakurka lagu dhaqaajiyo fiirada ah, tafakurka shayga waxa lagu fakeraa waxa lagu fakeraa wax daataleh hadduu yahay oo maxsuus ah takhayula ah la yidhahda macaani yahayna ah, tafakuraa la yidhahda so uma jeedid haddii shayga waxaa lagu fakerayaa shay suuradli wey soo ma jeedid maskaxdii aad dhaqaajida xarakatu nafsi fi اlmacquulaati tafakurun wa fi اlmaxsuusaati takhayulun aa la yidhahdaa haddaad nafta ku dhaqaajido caqligaaga ku dhaqaajido wax wax macnawiya tafakuraa la yidhahda xarakatu nafsi fi اlmacquulaati tafakurun wa fi lmaxsuusaatina takhayulun takhayulka shaygu hadduu shay daatala aad ku fakerto suuradia markaad maskaxda dhexdeeda suuradii aad istuse suuradia kuusoo bixi qofaad ku fakertay maala waxaa dhahda qofkii suuradiisii in maskaxda aad iska tusto takhayula la yidhaha suuraysi waa suuraysi wey suuraysi laakiin haddii ay waxa weeyaan wax macnawi yihiin tafakur waa fakerid marka fakerid wey in badanaa ilaahay ugu yeeray dadka ila taxaruki dhaqaaqid biijaalati nadarin fiirada wareejinteeda lagu dhaqaaqo nadar alcamiiqi oo aad u qodo dheer macnaa hoos ugu fog fi tafakuri fakaridda fii malakuuti samaawaati ciraryaalka mulkigooda lagu fakaro in ciraryaalka waa aaya kowniya waa aayad ilaahay ku tusayda makhluuq wey khaaliqii abuuray ku tusayaan walardi dhulka mulkigiisa lagu fakaro wa ilaa an yumcina inuu u biryareeyo qofku al ilaa an yumcina almaru qofku inuu u biryareeyo annadara fiirada fii nafsi nafsadiisa macnaha inuu aad u fiiriyo wey inuu aad u fiiriyo wa ilaa an yumcina almar'u qofku inuu u biryareeyo annadara fiirada fii nafsi nafsadiisa uu fiirina iyo wamaa xawlahu hareerihiisa waxaa ku sugan adugu inaad fiirido balqaabka ilaahay kuu abuuray ilaahay awooddiisa iyo cilmigiisaad ku garanay markaad aad ugu fiirsato saasa ilaahay amraa maxaa aad loogu fiirinaa oo isha loogu biryaraynaa fatxan liajli fatxin furid daraaddeed lilquwaa awoodihiyaa la furaa alcaqliyati caqliga loo nisbeeyey haddaadan fakerin maskaxdaadu waa faade waa fuuntoobe markaasay dhagax iska noqe ku dhex taalla oon waxba fahmi karin laakiin haddaad maskaxda dhigto xukunkan waa inaan gartaa ciladiis waa la rajaxa l masaladan waxaa lagu rajaxay waa inaan garta waa ku dhalaalinay maskaxda mar walba waa isfurfure marka awooda marka albaabka hadda laba fidqo soomaa albaabada midna waa hal midna waa laba qaybood haddaad cad u fakerto caqligaaga isballaqa marka markaasaad si xoog badan u fahmaya marka dambe albaabkan labada fidqa marka la furo albaab weynoo laga bixi karu noqona maa lagana soo geli karo sidaas weeyaan markaad aad u fakerto fanni kastood baraydo haddaad isku daydo inaad fahamto ee aadan alfaad korka ka qabqaban een waxa loola jeeda aad fahamto waa isfura awoodaada caqliyo ilahay kugu rakiba isfure marka dambe markaasaa fahmadaadu aad u badani ah, haddii kale inta faado oo fuunta noqotay meesha dhagax iyadoo a iskaga jiri waxaa loogu fakerayaa loogu beryarena isha fatxan furid lilquwa awoodaha la fura alcaqliyata caqliga loo nisbeeyey calaa misraacayha labadeeda fidqo awoodda caqli a labada fidqo loo ballaqa wa xataa yasila ilaa uu gaaro ilaa taqwiyati iimaani iimaanka la xoojintiisa iimaankaaga inaad xoojido markaad cirka ku fakerto ilaahii weynaayo cirkaan abuuray awooddiisa kuu soo baxay weynankeeda inaysan xag iyo lahayn nihaayo cilmiga uu ilaahay leeyahay adiga qaabkuu kuu abuuray markaad aad ugu fakerto aayaadka kowniga ku fakerto iimaankaagaa sii xoogaaba iyo wa tacmiiqi alaxkaami axkaamta in hoos loo galo oo hoos loogu loo dheereeyo fahamka axkaamta wa tacmiiqi alaxkaami axkaamta in aad hoos loogu fogaado iyo walintisaari gargaarsi gargaarsiga alcilmiy ee cilmiga loo nisbay inaad gaarto gargaarsi cilmi waad gargaarsato waa guulaysatay markaad mas'alo walba daliilkeeda iyo ciladeeda fahanto iyo murajaxaadka waxyaalaha wax kala rajaxa iyo maqaasida hareicada maqaasida shareicada qofka waxa weeye markuu noqonayo qof faqiih ah kow waa inuu fahmaa maqaasida shareicada sharcigu markuu waxaan diidayo muxuu u diidaa waxaan markuu amrayo axkaamta gabalna waa tacabudyaa la yidhaha qaarna waa macluulo waa la cileeya qaarka marka oo macluulkahoo la cileeyo waa inaad aad u fahamtaa cilada cilalka waa inaad fahamtaa maqaasidana waa xikmadda maqaasidu waa xikmadda marka ciladuna waa waxaa xukunku ku xidhan yahay marka waa inaad fahamtaa cilalka axkaamta maqaasida axkaamta waa inaad aad u fahamtaa adiladiiadna aad ka fahmi aad ka fiirina markaad adiladii aragto qawaacidkii iyo usuulkii aad fahamto markaasa waxaa raba inaad gaarto inaad fahamto cilooyinka xukunka lagu xidho iyo maqaasida shareecada ah xikamka xikamka markaad aad baabkaas kugu furmo waxaad u badan tahay kulla mas'ala inaad waafaqdo marka maqsuudkii alle maqsuudkii rasuulka waana meeshii la rabay Ah, kole banu aadamta mar waa gafayda laakiin in badan inaad waafaqdo maqsuudkii alle maqsuudkii rasuulka ilahay ujeeddadu kalaha xikmaddu kalaha shaygan xukunkan marku jidayna taas inaad waafaqdo inaad ku dadaasho ood gaarto marka aayaadkiiyuu tusaale u keena dadku inay wax gartaan aayaadkii sheegaya ila wuxuu yidhi kadaalika caddayntaasoo kale ah, kadaalikna waxay ishaaraya masderka ficilka ka dambe masderkiisa lagu ishaaraa tafsiirka kadalika cadayntaasoo kale hadda kadalika waxaan ku shana yubayinu masderkeeda kadalika caddayntaasoo kale aa yubayinullaahu alla inin caddaynaa lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacallakum tacqiluuna inaad wax garataan daraaddeed ah, inaad wax garataan inaad wax fahamtaan maahan alfaad inaad iska rarataan qulle nabiga subanow hal yastawi ma siman yihi ma siman yahay alacmaa in dhoole iyo walbasiiru mid wax arkaa afalaa tatafakaruuna miyaadnan fakerayn ma ma fkertaan wey ma waadna krasaatiin war fkra wey hmm, istifaamku waa inkaari waa la inkiraa fker la'aanta marka waxaa ilaahay noogu yeeraa inaan fkerno oo aan fahno aad wax u fiirino alayhi haddaan qabanno marka asalkaas oo ah in la fkero kadibaa fiqigii la gaaraaha fain اtafaquha faqiih noqosho abcadu waa ka fog yahay madan xagga yoolka min atafakuri fakeridda fakeridda waa ka fog yahay marka tafaqu waa ka dambeeya id ciladu waxay tahay huwa tafaquhu xasilatuhu waa wixii ka soo xasilay tafakurka wa intaajuhu waa mirihii uu dhalay tafakurku mirihiisii wey ah, xasiladu waa wixii kuu soo xasilay markaad fakertay marka qofku ku fekero aayaadka axaadiista adilada markaas xaasilka usoo xasilaya wey tafaqu marka waxaa horeeya fakeridda ayadaa horeeya ilaa wuxuu yidhi wa ilaa haddaan saasni wuxuu yidhi famaa lihaaulaai alqowmi kuwaan maxaa u sugnaaday laa yakaaduuna xaalo aysan ku siganayn yafqahuuna inay fahmaan xadiian hadal macnaha ilaah wuu eedaynayo kuwaas waa kuwa la eedaynayo dadka aan fahmin waa la eedeey dadkiina maxaa la amray inay fahmaan oy fakeraan marka waxaa lays amray in la fakero adilada lagu fakero oo la garto maxaana layska reebay inaan la fahmin marka inaan kitaabka ele fahmin oodan aayaddii fahmin macnaheedii oo alfaad iska akhrisato fiqigaad haysataana uu yahay naqli un sidaasaa la yiri kaliya sidaas sidii la rabay maahan marka maxaayla waa la eedeeyey dadkan qur-aanka fahmay waxaana nala amray inaan qur-aankii fahno oon ku fakerno sidaas laakiin masle muhiima hadal muhiima laakiin haada tafaquhu faqiih noqoshadan maxjuuzun waa laga maxjuuzun waxaa lagu teeday bilburhaani xuju ah, xajzi meel masaajidka ka mida ah haddaad salli dhigato dadkii kalaad ka mancinaydahay mogtahay dadkii kalead marka tafaquhan waxaa ku hareeraysan burhaan macnaha qofka doonaya inuu faqiih noqdo laazim waa inuu soo maraa inuu adiladii kitaabka adiladii xadiidka iyo qawaacidkii lagu fahmaayo ah usuul fiqi iyo qawaacid fiqiya waa inuu soo maraa daadan taas marin albaab wax oodaasaa ku aadan oodaasaa lagu wareeji tafaquha waxaa ku hareeraysan eh, burhaankii haddaadan burhaanka baran burhaanku adiladii weligaa gaari maydi waa laga xihay derbiga kaaga xiha laakiin haada tafaquhu faqiih noqoshadan maxjuuzun waxaa lagu teeday bilburhaani xujo maxjuurun waxaa laga manciyey can itashahi jeclaysi iyo walhawaar rabitaan ah, taas waa laga manciyey weligaa ku gaari maydi rabitaan madhabaad iska jeceshahay isagu inuu raajix noodaa rabi lahaad hawaad adigaa shaksiyan wax iska jecel fahmaad iska jeceshahay maya kaas laguma gaaro maxjuurun waxaa laga manciyey can itashahi jeclaysi iyo walhawa rabitaan ilah wuxuu yidhi subxaana aayaddii sheegaydu keena rabitaan inaan la ogolayn mamnuuc ay tahay waajib ay tahay daliilka inaan raaco ilahay soo deji wala in itabacta haddaad raacdo nabiga suubana uu ilaah yidhi ahwaa'ahum gaalada rabitaanadooda rabitaanadaas gaalada haddaad raacdo bacd aladii diinkii ka gadaal aladiina waa daliilkii iyo burhaankii rabbi nabiga siiyey waa burhaankii bacd aladii daliilkii ama diinkii ka gadaal jaaaka kuu yimid oo min alcilmi ah waa kaasa ah. cilmigii kuu yimid waa cilmulkitaab wa sunna waa waxyigii cilmigii kuu yimid kadib markii uu kuu yimid ood haysatay kadib haddaad raacdo rabitaanka maa kuuma sugnaan minallaahi ilaahay xaggiisa xaalow ka ahday min weliyin gargaare walaa nasiirin mid kuu hiliya mid kuu gargaara ama kuu hiliya arki maydid ilahay aggiisa kala heli maydid haddaadan ilahay aggiisa ka helina meel kaloo laga hela waa hoogayda waa kasaarayda nabigu markaa sala allahu alay slm hawe raacima laakiin masaladan waxaa la idhahdaa weysha gawrac dibigu ha quuste cidda loo danleeya waa annaga waa atbaacdiisa annagay naga suurtooda inaan hawa raacno soo ma jeedin nabigu waa macsuum alla ilaalina sooma alla ilaalina daliilku raaci jira isagu laakiin waxa nabiga loo waxyoonaa waa tashriic ummadiisa loo jedayna annaga haddaan rabitaankeenna raacno nusrada ilahi waa weynayna alla xaggiisa gargaar kama helayno meel kalena cid nooga gargaari karta male mar haddaan alla aggiisana lakaga gargaari sidaas w sidaas weeye halkaas markaa shiiku waa kan hadde aad ugu dheeraado wuxuu yidhi maraatibta dalabku u fiirsado waa afar afar weeye cilmi fahm tafakur tafaquh afartoono saasay u kala horeeyaan qofkan jaranjartaas ku socon arki maa koow cilmi hor waa inaad adiladii adiladii waa inaad haydaa aayaadkii axaadiistii haddana cilmi waa inaad macnahoodii garataa haddana tafakur waa inaad ku fakertaa ah, o macnahoodii waa inaad fahamku waa waxa weya ko horta markaad haydo alfaadi cilmigu waa adiladii ah, cilmiga ko hadda la sheega waa adiladii aayaadkii iyo axaadiistii ayaga waa inaad hayda aaniyana waa fahamkii macnahoodii inaad garata ood fahamtaa ثaaliثana waa inaad ku fakertaa sida axkaamta looga qaada aayaadkan axaadiista taasuna waxay suurtagal kuugu noqon kartaa inaad haysato aaladii lagu faka lagu fahmaayo oo ah naxwadii sarfigii usulu fiqigii qawaacid fiqihii waa inaad haydaa ah. waa inaad ayagii haydaa haddaada waxba hen iska fiirido weliga adaad firid wa ka keeni mayd isha an kugu daale ah. waa inaad asbaanaad wax ku fiirida haysata ah. hadda haddii wax yaroo lagu dhiibo dhiig yaroo qof laga qaaday ishaan haddaad ku fiirido cudur maka gareen maya qalab loogu talagala jiro oo lagu fiiriy soo ma meeshaan jeeribsi ku jirin karo khalad buleey soo maaha aayaddan iyo xadiiskan marka la fiirinayo il keliya wax ka tarime waa inaad haydaa waxad ku fiiri leed usuulu fiqigii qawaacid fiqigii kow naxwadii sarfiga wa inad haydaa horta kadib haddana usuulu fiqigii qawaacid fiqigii waa inaad haydaa intaas markaad fiirida fiiradaad wax uga keeni marka tii kale waa iska daala ishaan xabad ka keeni marka tafakur waa inaad fikerta raabican way tafaqur marka faqiihaad noqona sidaasad marayda qofaan cilmiba hayn hadde xuu ku fakera wuuu fiiriya masaga hayaba qofkii adiladii hayoon oqoonin macnahooda xuu ka fakera ah, see u fahma marka qofka dariiqaas waa inuu maraa marka kadib wuxuu keenay dalaalaadka dalaalaadka alfaadda saddex weeye dalaalatu mudaabaqa dalaalatu tadamun dalaalatu iltizaam ah, dalaalatu mudaabaqa waxaa la ihahdaa kelimadda iyo macnuhu inay isla egyihiin daad tidhahdo hadda alkhaaliq aad tirahda allaha wax abuura alkhaaliq waxay tustay allah iyo inuu wax abuuro waa daleeltu mutaabaqa oo isla egyihin kelmadda iyo macnuhu haddaad tidhaahdo alkhaaliq waxay tusaydaa inuu alle wax abuuro inuu wax abuuro kaliya wax abuurista dalaalatu tadamunaa la yidhahdaa waa kelimadda macnaheedii qayb ka mida ah. wax abuurista inay tusaydo allah inay tusaydaana waa qayb ka mida ah. marka laysku daray macnihii o dhamaystira noqonay marka macnahoo dhammaystiran inay sutaa waa dalaalatulmudaabaqa macnaha qayb ka miday tusaydo oo ah khaaliqnimada wax abuurista iyo daatada alle mid walba gaar marka loo fiirine waa dalaalatu tadamun macno ka baxsan inay tusaydo khaaliqna waa dalaalatuliltizaam oo macno ka baxsan waa maxay hadda fiiri alkhaaliq allah waa mid wax abuura soo ma ma dhici karta alla inuu wax abuuro isagoon aqoon u lahayn shayga sida loo abuuro ma dhici karta ma dhici karta aqoontii asagoo leh laakiin awood uu ku abuuro lahayn inuu abuuray ma dhici karta ma dhici karta muxuu u baahan yahay marka aqoontiina inuu leeyahay awooddu ku fuli lahaana leeyahy marka alkhaaliq waxaan leenahay mar haddii allah uu wax abuuro waxaa ka laazimayda cilmi kaamila inuu u sida wax loo abuuro awood kaamilana uu leeyay wax ku abuuro marka alkhaaliq waxay tusay awooddii alle iyo cilmigii alle maxay ku tusay dalaalatu iltizaam maaa waa laazim maya dhici karta qof dhigi karaa ma jira allah wa waa abuura awoodsa male uu ku abuura qof dhici kar male waa abuuraa waxaa ka laazima inuu awood uleeyay waa abuura waxaa ka laazima inuu yaqaan qaabka loo abuura marka hadda fiiri alkhaaliq allah wax abuura inay tusay waa dalaaltu mudaabaqa alkhaaliq wax abuurista kaliya inay tusay waa dalaaltu tadamun alkhaaliq inay tusaydo cilmiga alle iyo qudrada allena waa dalaaltu iltizaam qisuu keenay marka adilada in aad loo fiiriyo lagu fakero wuxuu yidhi imaamu shaafici waxaa la sheegay inuu u soo martiyey imaam axmed ibn xambal axmed ibn xambalna waa ardagii shaafici waxaana caadadiisa ahayd imaamu shaafici inuu aad u ammaano axmed shiikayga imaam shaafici waa saas shiikayga waa saas aad u ammaani jiray markuu la joogo ehelkiisa caruurtiisa xataa xaaskiisa markuu joogo guriga u hadba ammaanayo le shiikayga shaafici waa saas shiikayga waa saas shiikayga saasuu dhihi jiray markaasuu habeenkii dambe soo marti cashu u keenay cashadii markuu u keenay dhammaan waa cunay shaafici hamba sooma reedi xeeradiina waxba lagu arogu soo celi waa la yaabeen ehelkii axmed waxay yidhahdeen shiiqii aad loo ammaani jiray cuntada waa culummadu waa yaraysan jireen ku u wada cuno shiiqii la ammaani jirin ma uusan ahayn waa wada cuno khalaas markii habeenkii la gaarayo aakiru leylkii oo salaatuleil loo wada kacayna shaafici tukaaya ma aysan arag shaafici salaatuleilkii tukaaya ma aysan arag waa la yaabeen hayra nin culummaa oon salaatuleil tukayn waa arrin kale aaw ammaanta waagu markuu bariyey weese isiya ma dhihine masaajidku iska aadi markaasuu salaaddii dadka iskala tuka tanaa uga siiyaa badneen haydhahdeen <laughs> weese la-aanuma tukaa aada imtixaankaa markii salaadii waagii salaaddii la tukaday dadkii waxay yidhaahdeen shaafici wixii aad ka sheegi jirtay say ku dhici kartaa cuntadii waa wada cunay calooshii waa buuxiyey xala waa iska seexday salaad ma tukan saakana ma weysaysan markaasuu yidhi anaa war idinkaga keenayo horey annaga u soo marnay qofka wanaagsan markii cid war laga sheego waa suga ciddiyuba la xidhiidhaa masladaasoo soomaanaan marin ee muftari wax iska cabira ma noqdo anaa war idinkaga keenayo waa u tegey anaa war idinkaga keenayo waa u tegey markuu u tegayuu weydiiyey yuu yihi intaasa ehelkayga i weydiinaya wuxu hi cuntada horta aad ii keentay waxaan u wada cunay cunto ka xalaalnimo badan cuntada axmed ibn xambal inaanan helaynan oga waxaan go'aansaday inaan caloosha ka buuxsado saad ka dhigto muddo aan ku noolaado maxaa yaele xalaashaan oo kale maalin walba la heli ma in cuntada marmar caloosha ga buuxiyaana dhib ma leh oo xadiiskii abu hurayra nabigu canaha cad markuu yidhi si u waday markii dambe meel aan marsiiya lama arku yidhi abu hurayra rasuulka alla way ga buuxsanta caloosha marka caloosha marmar in la buuxiyo dhib ma ah. marka xalaashaan waxaan isu leeyihi cunta cuntada axmed mid la xalaala arki maydid maanta ka buuxsa caloosha taa saasay ahayd wuxuu yidhi midda ah habeenkii ma tahaajudo salaatuleyl ma tukan cilmiga in lagu fakero oo masaa'ilka laga soo bixiyo aa ka fadli badan salaatuleylka markaas salaatuleylka la tukanayana masaa'ilan kala soo baxaya qowlkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam yaa abaa cumayr maa facala nuqayr xadiidkaas oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen aan ku fakeraya axkaamta ku jirta oon ka saaraya oon istinbaadsanaya iyadaana ka fadli badan salaatuleyl waa xaqiiqo kun m kun faa'iida ka badanu ka soo saarayeen culammadu kun kun habeenkii ka war midda oo ah weesenama weydiisanna oo salaaddu iska aday ma jecliyuu yidhi inaan idhahdo weesaha lai keeno dadka kalifo maxaa yeelay weesadii aan ceshaha ku tukaday a ii dhowreen ayadaan salaaddu sax ku tukaday maba hurdinba haloo dhan jihaadaan ku jiro saailaan ka soo saaraya adilada <laughs> dadku iska quurinaayeen uu isagu waxa weya istinbaaday masaa'il ka dadku quurinayeen soo ma jeedin marka jihaadkaasay rabtaa wallah subxana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak cala nabiyina mxamed